qofka qiraalkii wakiil laga dhigo taasi markaa iyadu waa iska sidaa eh, laakiin markii aan darsiga carabka marinay ayaa su-aal baan isweydiiyey aw rida lkhusuumi halkaas eh, xanafiyada qowlkaa loo tiirinayo qiraalkii baa laga hadlayaa xanafigii khisaamkii jaariga ahaa ma ogola in maaragtay laysu wakiisho qiraalkii ilaa birida alkhusuum baa ka soo baxaysa yacni ciddii lala ciddii markaa waxa weyaan dacwadda dhinac darafka kala ahay inay ku raali noqoto mooyaane haddii kale markaa qiraalkii tawkiil kuma asaxayo markaa dee qoladan haddii wax loo qirayo kuwa wax loo qirayo ridahoodu waaba loo qiranayaa sidee markaa ragahoodu uu shardi u yahay waxay u socdeenba ila waa kira arkay su-aashaasaan isan weydiiyey ehm, kadibna haddana waxaan isiri bal aad gaal uga fikirti ngi maalin hore intaan beydka istishkaalay haddana beydkii sax noqday marka masalada dib baan u yar muraajaceeyey waxa markaa jirta dee inta badan wax kabedel badan baa dhacay laakiin de kombyutar baa lagaga bedelaya waxaan sidii uu ahaa markii hore ma garan karaysa berigi hore de culamadu musawadaad bay lahaayeenoo wixii isbedela halkii horaa loo noqonay marka waxay u badan tahay ilaa bicudrin aw rida alkhusuumi shadrigaasi masale kale inuu ku saabsanaa laakiin masaladii ay meeshan ka maqan tahay oo xanafiyada qowlkii la doonaya halkan in la sheego masaladana ibnu rushdi ku sheegayna ahayd iyo hadalkani isma laha ilaa bicudrin aw rida alkhusuumi waxay munaasib ku tahay masale maalikada qabaano in wakiilkii khusuumada la bedelo ama fii anaai alkhusuuma looyar ma qabsan kartaa iyadoo doodii socoto dacwaddu socoto meesha dhexdeeda ma qabsan kartaa wakiil fi lkhusuuma markaa taas oo ay maalikiyadu diidan yihiin mar haddii dacwaddii bilaabantay dhexda wakiil cusub lama samayn kara bay leeyihin ilaa bicudrin aw rida lkhusuum halkaasay markaa ay tani haysataa markaa masaladaasi durishna kuma jirteen laakiin way dhici kartaa in eh, iyada nadmigu uu ku saabsanaa ama maslada xanafiyadu xanafiyadu halkan marka la joogo maslada ay qabaan waxa way la gaarka yihiin waa qofkii looyarkaa ayaad qabsata ma eh, qiraal ma samayn karaa adigoon adigu uba diri markaa tiri uun dhinacayga dooda ka gal ma samayn karaa qiraal masalada marka xanafiyadu waxay la gaar yihiin inay yidhaahdeen haa iraalkau sameeyo yani waa ku casilmayaa bay yidhahdeen laakiin haddana qiraalkiisaa qaadigu wuu aqbalayaa oo yajuusu yani yanfudu iqraaruhu calaa muwakilihi qofkii soo dirsaday qiraalka uu ku qiraa wuu ku fulaya jumhuurkuna waxay leeyihin ma fulayo kol haddaan qiraalka loo soo wakiilani kuma fulayo arintaasina arrin waxba lagu dhisi karayo ma aha marka beydka waxweelka yar bedeli تصح في الإقرار لا للشافعي تصح في الإقرار لا للشافعي وذاك عند الحنفي كالتابع وفرصني تضبط تصح في الإقرار لا للشافعي وذاك عند الحنفي كالتابع في مطلق التوكيل في مطلق التوكيل في الخصام shadriga dambe saasuu noqonaya fi mulaq tawkiili fi khisaab yani xanafigii qiraada kaa taabic buu ka dhigaya wax ku guda jira wakaalada guud ee khusuumada qofka loo diray wax ku guda jiro kamida ayuu ka dhigayaa walaysa caqduha bidii lizaami kaa kalena alifbaynu ka dhigaysaa kaa isu waafaqaa kitaab wadiica wadiicatu mastuxfida alinsaan ligayrihi faxifduhu wahwa amiinu laysa yadmanu اtalaf wasadaquuhu fi lhalaaki in xalaf karaddiha lirabbiha laa maaliku in kaana mushhidan calayhi lmaaliku wasadaqa الnucmaanu man qad umira bidafciha lihaaliثin qad ankara kadafci lilyatiimi lakin qad jara axmadu fiihi kalciraaqi fadkura wayadmanu lmuudacu in tacadda laa in saliimatan lxirzin radda bilxanafi wاlmaaliki wain yucid milan facinda maalikin kadaa cuhib wain tajidhu bilwadiicati اtajar faxukmu haasibin kama yaأti istaqar alwadiica waa ammaanadii wadiicatu ma stuxfida alinsaan wadiicadu waxa weeye wixii qofka bani aadamka loo dhiibto ee inuu xifdiyo laga dalbado amaalkeliyo shaafiyada qaarkoodi waxay ku tacriifiyaanba alwadiicatu tawkiilu fi lxifdi waa wakaalad iyo dirsasho qofkii loo dirsaday inuu wixii ilaaliyo liayri ayrkii uu ilaalinayo naftiisa u ilaalinayda taasi ma noqonayso iyadu wadiica ma noqonaysa fa xifduhu ixsaan haddaba ilaalintani dee ixsaan iyo samafal bay noqonaysaayo wax manduubo mustaxaba ayay dee noqonaysaa wahuwa amiinu qofkani amiin weeyaan qof markaa damaan la weydiiye maaha laysa yadmanu talaf wixii si alla u baabaa ma damaano qaado wasadaquuhu fi lhalaaki in xalaf inuu wixii baaba'ayna waa u rumaysanayaan haddii uu dhaarto in wixii u baabaay qowlkiisa la aqbalaya ka raddiha <clears throat> sida loo rumaynayo markuu dhaarto inuu wixii soo celiyey oo qofka ilaahay wuu celiyey markuu ku dhaartaba waa la aqbalayaa isaga iyo wakiil qabataa waa loo aqbala ka raddiha lirabbiha laa maalikun maalik isagu laa yusadiquhu wey ma rumaynayo xaggii raddiga in kaana mushhidan calayhi lmaaliku in kaana hadduu yahay almaaliku kii alaabta lahaa mushhidan calayhi mid markhaati u sameeyey haddii maaligu markuu u dhiibayey uu markhaati u sameeyey inuu alaabtaa hebel u dhiibtay adna hadhow aad tidhahda waa anigii kuu soo celiyey markhaatiyana maan samaynin lagaama yeelaya buu leey maalig sidii isaguna uu markhaatiga u sameeyey markii uu kuu dhiibayey baa lagaa rabaa adiguna inaad markhaati u samayso marka waayo markhaatigan uu samaynaya waxay tusinaysaa buu leey calaamad u tahay in aanu ku aaminsanayn shaki uu meesha jiro laakiin qolyaha kale waxay leeyihiin isaga muxuu ugu dhiibanaya haddaanu aaminsanayn wasadaqa nucmaanu nucmaan wuxuu rumaynayaa marka eeg tiradiha lirabbiha buu jiro qofkii lahaa in loo celiyey taa way ku rumaynayaan wasadaqa nucmaanu nucmaan isagu wuxuu xataa rumaynayaa man qad umira qofkii la faray bidafcihaa inuu u dhiibo liaaliin qof saddexaad deetana kii saddexaad qad ankara u dafiray qof buu kuu soo diro alaabtii igu soo dhiib buu ku yidhi waad u dhiibtay ama umaad dhiibinta allahu aclam aad mar dambe ad waxaad sheegtay inaad alaabtii ninkii u dhiibtay isagiina wuxuu yidhi waxba la iima dhiibin marka ka raddihaa lirabbihaa diimka ma ah qofkii kumaad celimine qofka u dhiibtay waa qof saddexaad qofkaa saddexaad markaad isqabataan isagu waxba la iima dhiibin kiina la rumaysanayaa idan asligu waa cadamu dafci wey inaan la dhudhiyin baa asala lirabbi haada waxaa loo aqbalaya isaga ammaanaysigiisii hore jumhuurku marka halkaa waxay leeyihiin qofkaas saddexaad haddaanad markhaatiya u samayn ile kii ku aaminay ma ahee asalku waa inaanad waxba u dhiibin laguma rumaysanayo laakiin xanafigu wuxuu leeyahay ninkan wasiidka ninkan amarkiisi baa lagu dhiiba ninkan mar hadduu ninkan markii horeba aaminay imika markuu kan waan u dhiibay yidhaahdana ha oo ha rumaysta miileeyo lakin imika waxaa laleeyahay doodu labadoodan kama dhaxaysa waxay ka dhaxaysaa ninkan iyo iyo ninka waayo dacwada ah radiga dhiibidda labadan kale ka dhaxaysa labadan kalena is-aaminaade dee kamay dhaxayn ka dafci waa sida agoonka marka xoolihiisa loo dhiibayo xoolihii aad u haysa agoonka markuu qaangaaro fadfacuu ilayhim amwaalaho xoolahoodii u dhiiba hadduu hadhowtoodu yihado waba iimu dhiibin xanafigu wuxuu leeyahay waa la rumaysanaya in loo dhiibay oo wasigani qofkan weliyul amriga u ihi waa amiin gacantiisu waa gacan ammaano kol hadday gacantiisu gacan ammaano tahay waa wadiico oo kale waxaan u haya waa la rumaynayaa jumhuurkiina maxay leeyihiin kole xanaabilada haddana khilaafi doontee qolyaa kale waxay leeyihiin kan yari ninkan waxba umu dhiiban isagu inagmuu aaminin oo dhiibin cid kale ugu dhiibtay ama aabbihii baa usii dardaarmay ama qaadigaa u dhiibay oo qayim maarata agga qaadiga ka yimid buu ahaa marka isagu waxba umuu dhiibanin ninka oo qof markaa aaminaad horo isagu uu aaminayoo hadda mu ikhiyaameeda maarata mucaaradaynaysaa ma jirto markaa waa la rumaysanayaa waxaa la rumaysanaya yatiimka ayaa la dhaarinaya qur waa ka yidhi faidaa dafactum ilayhim amwaalahum faashhiduu calayhi marka hadduu ishaadkii samayn waayey dee waxa weeyaan isaga ayay ku jiibsanaysaa dacwaddiiyo dooddu xanafigu lakin wuxuu le ninkani waa amiin laakiin qad jaraa buu yidhi waxaa ku socday axmedu axmed fiihi yatiimka marka la joogo kal ciraaqi sida ciraaqiga oo kale ee xanafiga ayuu markaa u dhaqmay oo madhabkii xaabiladun halkaas waafaqsan yahay fadkuran kaana marka iyagoo aayaddiina istixbaab ishhaadkaasi ayay ku xambaarayaan sida waa idaa tabaayactum oo kale wayadmanu lmuudacu wuu damaanayaa ninkan la ammaanaystay ammaanada loo dhiibay in tacaddaa hadduu taxadulub sameeyo taas yadoo hadal ma laha oo waxa weeyaan horena waynu u soo marnay in fii ayi baabin kaana tacadiga iyo tafriidka uu qofku ku damaanay laa in saliimatanlaakiin waxaa halkan loo socdaa imka tafsiil baa laga sii bixinaya wayadmanu lmuudacu kii alaabta loo dhiibtay wuu damaanayaa in tacadda hadduu xadgudub sameeyo saas horeba uu soo taqaanay laa in saliimatan lixirsin radda laa in radda damaani maayo hadduu celiyo lixirzi meeshii markaa lagu ilaalinaya hadduu u celiyo saliimatan iyadoo bad qabta wixii uu soo qaatay wuxuu is yidhi iska isticmaal ama waa u isticmaalayba haddana meesheedii buu ku celiyey iyadoo bad qabto aanay waxba soo gaadhin lilxanafi walmaaliki xanafigii iyo maalikigii waxay leeyihiin ammaanadiibay dib uu noqotay shaaficiyada iyo xanaabiladuna waxay leeyihiin mar haddii gacantii ay isbedesho gacan damaan ay noqotay gacantiisu gacan khaasib oo kaley noqotay kol hadday sidaa noqotay ma jirayso ammaano dambe ma jirayso isagoo qof dib u aamino mooyaane gacan damaan aayarun iskuma bedesho gacan ammaano iskuma bedesho gacantiisina gacan damaan bay noqotay sidaasay ahaanaysaa xataa biyuusi lacagtii laguu dhiibi waad soo yar qaaday isticmaal baad isti hadhow baad doontaa marka haddaad niyeyse keliya maa lakin waad soo qaaday ficil iyo niyaad sanaacaysa laakiin maad isticmaalin waxba kumaad iibsan halkeedii baad iskaga celisay shaaficiye iyo maalikiyshaaficiye iyo xanaabila waxay ku leeyihiin hadday si allaba u gubata xataa damaankeeda waa lagu guleeyay <clears throat> laa in saliimatan lixirsin radda haddii uu iyadoo markaa saliima ah xirsigeedii ku celiyo damaani maayo lilxanafi walmaaliki say abaan wain yucid milan tiioo kale hadduu celiyo lacagtii wuu isticmaalay laakiin wuxuu celiyey intii in lamida kun dolar bay ahayd iska isticmaalay uu ku muraadsaday idanna muu haysanin kun kale oo lamida ayuu halkii haddana uu qofkii u dhigo lacagtii hebel weeyaan halkaa ha ku jirtay wuu yidhi wain yucid milan ti oo kale hadduu meeshii xirsiga ku celiyo fa cinda maalikin maalig agtiisa kadaa cuhida saasoo kale ayaa la ogaadayo wuxuu leeyahay markaana gacan ammaana ayay iska noqonaysaa lacagtaasina isagiibaa yeelanaya laakiin qolyaha kale waxay leeyihin lacagtan ma yeelanayo lacagtani waa lacagtaadi tiisi waad isticmaasho waad baabi'isa tani waa milkigaaga dayn sidii ay tii kuugu noqotay uunbay dayn kuugu tahay waxaanaad meesha dhigtayna waxba kama jiraan waxaaga iska qaado markaa eh, wa marka horeba lagu kala duwan yahay lacagtaa isticmaalkeeduba bannaan yahay mise ma bannaano oo maalikyadu ay leedahay haddii qofku uu lacag haysto oo aanay baahnayn aanu baahnayn waa karaahiya una xaaraan maaha waayo mifligeediiba markiiba uu iska bixin karayaabay leeyiin laakiin jumhuurku waxay leeyihiin idan la'aan waxba kuma qabsan kartid ma isticmaali karti wain yucid milan dadka qaarkood waxay ku odhanayaan de waa nin kale un celinaya xaad gu sheegi laadahay waxaad ugu sheegi lahay sooma inuu kuu diiday inuu kaa shakiyaad ka baqaysa ama uu kuuba diidaba de markaa ma ogolo qofkii wain tajidhu bilwadiicati tajar wain tajidhu haddaad qofkii aragto itajara inuu kuba ganacsaday bilwadiicati amaanadii loo dhiibtay fa xukmu kaasibin kaasibka xukunkiisii ayaa kamaa yatii waana sida inoo iman doontee ayaa istaqara sugnaaday waanu inoo iman doonaayo in sha allahu taala kitaabulqasbiga caariyada ku xigaynu ku arag kitaab alcaariya ibaaxatu nafli icaaratun tusan walibni xasmin bisu'aali alfardu can وأحمد أوجب إذن الجار لجاره في الغرز في الجدار وشرطها أن يملك المعير نفعا فلا يعير مستعير إلا لدى النعمان والعقد الذي لمالك ولسواهما غريب بتلف العين وبالرهن التحق لمالك ضمانها فيما سبق وشرط عكس الحكم لغو وضبط ضمانها عن العراق إن شرب عارية بتخفيف الياء هي عارية انتبه الله إله إباحة النفع manfacada oo qofkii loo xalaaleeyo inuu wixii ku intifaaco oo loo xalaaleeyo icaaratun wax weeyaan caariyo ama nafcigii qofka loo inuu isticmaalo wixii oo loo banneeyo loo ogolaado weeyaan isticaaladu shaygii maaragtay la caariyeysanayn haddaba tusannu waa la sumeeyaa waajib ma aha walibni xasmin ibni xasmin waxa u sugan alfardu waajibnimo ayaa canna muuqanaya bisu'aali markuu qofkii ku weydiisto haddii lagu weydiisto inaad u diidaa waa xaaraam buu leey wa yamnacuuna almaacuun dadkii la dhaleecaynayay baa lagu ceebeeyey laakiin qolyahan jumhuurka waxay leeyihiin dhaleecayntu mararka qaarkood dhaqamada aan fiicnayn muruucada iyo dadnimada fiican ka soo horjeeda iyadoo waxba la taxriirinin sida jubniga iyo fulaynimadu xaaraan maa lakiin haddana <laughs> haddana de waxyaalihii waajibaadka aad ka cararayay safkii iyo inta aad ka cararaynin labadii meelihii maarata jihaadku farducaynka uu noqonayay hadda aad ka baxsanaynin dee dembi kale sideeda u noqon mayso haddana dee wax ceebaysan weeyaan axmedu awjaba idna aljaari lijaarihi fi lgarsi fi ljidaari axmedun awjaba imaam axmed isagu wuxuu waajibiyey idna aljaari jaarku inuu u ogolaado lijaarihi jaarkiisa fi lgarsi inuu wax ku taagto fi ljidaari gidaarkiisa waa xadiikii abu hureyra laa ymnacana jaarun jaara an yakrisa khashadahu fi jidaarihi ama khashabatan fi jidaarihi marka inuu ku taagto uma diidi karin waa noo caariye ah gidaarka ayagoo ku intifaacaya uma diidi kartid buu leeyahay xadiiska abu hureyre isagoo qaadanaya malikiye iyo xanafiyo ma qabaan laa yaxilu maalu mri muslimiin laa biibi nafsin minhu shaaficiyadu laba qowl bay sheegeen qadiim iyo jadiid qadiimku xanaabiladu waafaqsan yahay bay yidhaahdeen jadiidkuna maalikiyada iyo xanafiyada laakiin aduu dood adag baa ayaa halkaa ibnu rifca uu ka keenay doodiisuna way adag tahay waayo qowl eh, khilaafsan eh, sida daahirka umka iyo mukhtasarka laga dareemay oo ah in eh, maaragtay afwan waxaan ujeedaa qowlkiisa qadiimka ah. waxa soo naqlinaya imaam bayhaqi baa ku soo naqlinaya macrifat sunan walaathaar qowlkiisa halkaa markaa waxa lagu khilaafay oo jadiid lagu sheegay waa mafhuumaad iyo waxyaalaha hadalkiisa laga dhaliyey umka iyo mukhtasar laakiin nas khilaafaya lama hayo oo markaa bayin ah lakin haddana madhabku de saasuu ku socday wuxuu ku socday in jadiidku yahay eh, inaanay waajibaynin xadiidkana markaa la tawiilinayo oo eh, laa yamnacana jaarun jaarahu an yagrisa khashabatan fii jidaarihi damiirkan ha ag halkee u noqonaysa ma gidaarkiisa qofku inuu wax ku taagta ha u diidinba mise waa gidaarkaaga inuu ku taagta ha u diidin marka da waa yar baciid in la yhahdo qofka gidaarkaaga gidaarkiisa hawdiin qofna gidaarkiisa looga diidee daahirku waa in gidaarkaaga adiga isaga haw diidin ay tahay laakiin adigu waxay yidhahdeen labada waxaweyaan damiirku cidda dambea loo celiyaa laa yamnacanna jaarun jaarahu an yagriza marka jaarahuudan dambe ayuu damiirka u celinaya oo jaarkaaga haw diidin gidaarkiisa inuu wax ku taagto wa sharuhaa shari waxaa an ymlika almuciiru muciirku inuu leeyahay nafcan maarata eh, manfacada qofkan wax ku caariyeynaya waa inuu manfacada milkiyo falaa yuciiru sidaa daraaddeed ma icaareeyo mustaciirun mid isagii mustaciir ah oo mustaciirku waxay leeyihiin yamliku lintifaac wuxuu milkiyaa inuu wixii manaaficsado ee ma milkiyo nafciga oo waxaa kala duwan milku almanfaca iyo milku lintifaac mustajirku yamliku lmanfaca la yirahdo dagu iibsado waxbu ka bixiyey isagaa iskale manfacada muddada isagaa iskale laakiin mustaciirku waxa un loo ogolaaday inuu wixii isticmaalo laakiin manfacada muu milkiine intifaac oo isticmaal ah ayuu xaq u leeyahay saa daraadeed waxay yidhaahdeen manfacadii isagu male saa daraadeed laa yuciiru lmustaciir mustaciirku ma muciir ma noqdo ilaa lada nucmaan abu xaniife agtiisa mayagu noqonaya wlcaqdu lazima caqdiga ayaa laazimaya limaalikin maalik agtiisa caqdiga icaaradu waa markuu mudaysan yahay hashaa aan bil soo isticmaalo saasoo kale hadduu yidhaahdo maalikiyada agtooda waa ka laazimayaa jumhuurku laakiin ma laaziminayaano de waxay leeyihiin waa nooc ixsaana markaa muddada intaad kolba la isticmaalay ayuunbaa tagtay wixii kale waad soo ceshan kartaa walisiwaahumaa wixii ka soo haray abu xaniife iyo maalik hariman qofkii wuu damaanayaa bitalafil cayni buu ku damaanayaa cayntii hadday talafto mustaciirku gacantiisu waa gacan damaan cinda ashaaficiya waalxanaabila maalikiyada iyo xanafiyadu waxay leeyihiin waa gacan ammaano markaa nabigu alay sla marku safwaan ibn umaya ka isticaaraystay eh, safwaan ibni umaye soo maahayn safwaan ibn umaye markii uu ka qaatay eh, silaaxa ama hubka iyo duruucdi waxyaalaha uu ka qaatay ayaa riwaayadka qaarkood caariyatun madmuuna qaar caariyatun muaddaah marka bal alfaadda xadiidka maxaa laga fahmayaa waa qodob khilaafka maarata wax weya saamayn ku leh waxaa kaloo saameyn ku leh eh, yani waxa weye aragtida guud ee odhanaysa qof goormu gacantiisu gacan damaan ay noqonaysaa goormayse gacan ammaano noqonaysaa marka eh, shaaficiyada iyo qaabka u shaqeeyan waxa weeye qofku haddii uu qofkan kale uun dantiisa waxaan u qaaday gacantiisu waa gacan ammaano haddii isagu dantiisa gaarkaa u qaatayna waa gacan damaan haddii labada maslaxadood uu qaatayna khilaaf baa gala laakiin waxay rajaxayaan waa gacan amaano bay leeyihiin laakiin labadiiba udhaxaysaayo yusadaqu fi talaf laa fi raddi talafka waa lagu rumaynaya laakiin raddiga lagu rumayn maayo markaa eh, adu waxay ka soo reebayaan mustajirka iyo waba lasoo reeb ma an iyada laftooda raddigii laguma rumaynayo markaa saasuu markaa noqonaya wuxuu yidhi markaa weli siwaahumaa harima bitalafi lcayni wa birahni iltaxaqa rahniga ayuu la xidhiidhayaa limaalikin maalig agtiisa damaanuhaa damaankeedu fii maa sabaqa waa kii loo kala qaadaya wixii halaagiisu qarsoon yahay iyo xayawaankii iyo guryihii iyo waxyaalihii muuqanayey marka waxyaalihii muuqanayey wuxuu leeyahay gacantiisu waa gacan allaano laakiin wixii qarsoon waxaanu ka baqaynaa inuu qarsado markaa buu damaanayaa wa shardu cagsi lxukmi lagwun in la shardiyo xukunka cagsigiisa oo haddii aynu kasoo qaadno qoladii waa damaan lahayd haddii ay shardiyaan inaan gacantaasi ay gacan amaano tahay aanu damaan jirin ama qoladii lahayd gacantu waa gacan ammaano ay shardistaan in waxaasi u madmuunyoo la damaanayo mar walba waa lagu shardigaas waayo muqtadihii caqdiga ayuu kasoo horjeeda waubia waxaa loo xifdiyey damaanuhaa markii shardigaasi uu yimaado in la damaanayo can ilciraaqi ciraaqi imaam abu xaniifa raximah taala riwaayad ka soo aroortay ayaa sidaa dhigaysa in shurida haddii la shardiyo in la damaanayo ayay riwaaya tahay laakiin madhabku waa inaanay waxba isbedelay kitaab lqasbi alqasbu listilaa calaa maalin bila xaqin wujuubu raddi caynihin jala wayudmanu lmanquulu biitifaaqi kada alcaqaalu lisi walciraaqi wahaa'ijun liطaa'irin waqad fatax qafasahu yadmanu ijmaacan wasax wاlfatxu kaafi axmedi wاlxibyari kashaaficiyin duuna mukhin yaطiri wayudmanu اlmithli bimithli wadubit bima bikaylin aw biwasni yandabit wajaaza fiihi salamun wma yucad kadaka cinda malikin in itaxad wabit bima yulfa bila tafaawuti مثل له في السوق لابن ثابت وما سواه متقوم طلب لفوته قيمته يوم غصب والحنبلي قومه يوم العدم والشافعي موجب أقصى القيم وأوجب أجرة مغصوب صلح لعقدها زائدة عما اتضح kamaaliki fii kaasibin yastacmilu cinda khaliili laladii yucailu wanaqsu gayri sicri suuqi yujbaru wاlmaalikiyu bayna da yukhayiru wa bayna ma jamiicahu yusaawi waqaala laa jubraana fi الsamaawi wacamalu اlgaasibi hadnu walyuci lxaalihi اlmumkini in rabu yuri wmaaliku yajcalhu mila اtlf in ismhu min bacdi suncihi اkhtalf kalxanafi in zaala julu nafcihi maca tagayur وkhayra fي naxwi sabqin intazi qiimatuhu ygramu sibqan in yuri wain yasha yajcalka maa low halaka walisiwaa haadayni fiihi ishtaraka wain banaa calayhi kaasib اlkhashab yunzac ligayri اlxanafiyi in alb algasbu listiilaa calaa maalin bilaa xaqin gasbigu waa alistiilaa calaa maalin xoola in la qaato bilaa xaqin xaqdarro in lagu qaato xaqdarro in xoolo bani aadan lagu qabsado markaa tacriifkaasi dee shaaficiyada iyagu agtooda ka soconaya iyo xanaabilada qolyaha kale si kaley wax odhanayaan laakiin labo tacriif l meesha lagu wada sheegi maayee masaa-ishay ka caddaan iyaga inaan u tacriifkaasi agtooda ka soconayn alqasbu listiilaa calaa maalin bilaa xaqi xoolo bani aadan hoolo cid kale leedahay si xaqdaraa marka laleeyahay yani adigoon xaq ku lahayni ama ismood siis oo maxa kaaga dhacday iyo khata ama waxaad ku tala gashay ha ahaado qasbi baa la yidhaahdo marka sariqadii iyo waxaasoo dhan way soo gelayaan oo axkaamtii qasbiga way yeelanayaan wujuubu raddi caynihin jalaa wujuubu raddi cayni cayntiisii in la celiyaa inay waajib ayaa injala haygii sidiisa inaad ka celiso hadduu baaqdiya waa waajib calى yadi ma ahadat xata tuadiyo waay hadduu laakiin halaagsame ka waran hadduu halaagsamo wayudmanu lmanquulu wixii manquul ahaa waa la damaanaya bitifaaqi khilaaf la'aan gacantaasi waa gacan daalnimada waani damaanaysa kadalcaqaaru waxaa taa la mid ah caqaarkii dhulkiiyo dhiskii lisiwal ciraaqi ciraaqi wixii ka soo hadhay agtiisa waa madmuum gurigii aad iska degtay xaqdarre ku degtay ad qabsatay madmuun buu noqonaya laakiin xanafigu wuxuu leeyahay eh, maya dii guryihiigidaaradihi iska dumaa ama daadba intuu kusoo daadkii markaa gurigii dumiyo adiga lagu raaci maayo maxaa yeelay eh, waxa iyagu khasbiga ayaa waxay leeyihiin waa in meeshan ficil dhaco isaalatu alyadi almuxiqa waibaatu alyadi lmubila soo arki maysi waa in gacantii muxiqada ahayd meesha laga riixa bay idhahda gacan mubilo ahna lagu sugo shaygiina markaa la dhaqaajiyo meesha laga dhaqaajiyo markaa halaagani halaagan waa in si un loogu nisbaynayo laakiin de gurigii ma qaadi karaysi maarata dhulkii ma qaadi karaysi daad ka yimid hadduu xataa kii joogo u iman lahaa wax alliyaalo wax adiga maanta lagugu nisbaynayo halaagaasi oo meel alle meel lagaa soo gelinaya ma jirta bay yidhahd marka waxaa si alle u yimi dee hadduu kii joogana waa ku iman lahay maanta adigu joogtana way kugu timi marka wax lagaa weydiinayaa taasi ma jirta bay yidhaahdeen lakiin qolyaha kale jumhuurka waxay leeyihiin marba haddii wixii waxa weyaan adigu aad ku intifaacayso adigu aad qaatay wixii soo gaala adaa lagaa raba wahaaijun kii kiciyey liaa'irin shimbir waqad fataxa qafasahu isagoo qafaskiisii furay haddana eriyey oo kiciyey yadmanu ijmaacan wadaxa yadmanu wuu damaanayaa ijmaacan wadaxa xaal uu yahay ijmaac caddaaday weow ibnu rushdi uu khilaaf ishaaray laakiin madaahibtii qaarkoodna ijmac bay kusoo guurinayaan wax khilaafoo ka muuqdaana ma jiro intuu qafaskii furay ayuu haddana eriyey shimbirkii uu duulayo uu tegi dee damaankii waa lagu leeyay walfatxu kaafii axmedin warxin qafaska in la furaa ku filan axmed iyo imaam maalik intaasaa waa ku filanba dad qafaskii adigu furto ood iska tagto uu duulo dee adaa albaabka ka furaylen ninkii lahaa wuu xidhayo uu hagaajiste waa damaanaysa ka shaafici shaaficiba siduu ugu waafaqsan yahay in duuna mukhin yairi in yair hadduu duulo duuna mukhin isagoo aan uba kaadinin markii aad sidaa u furtayba hadduu duulo shaaficiyadii waxay leeyihin waa damaanaysaa maxaad ku damaanaysaa waxaad ku damaanaysaa inaad kicisay bay u badan tahay adiga kaasas kaa booday kaa naxay ama adiga dhaqdhaqaaqaagii uu ka diday ayay u badan tahay haddii laakiin uu intuu muddo iska joogay uu markii dambe iska baxay shaaficiya iyo xanafiyaba waxay leeyihiin lama damaanayo waayo ikhtiyaarkiisu ku baxay saasay yidhahda ikhtiyaarkiisa hay adigaa u furay qolyahan ayay maaragtay aan furi lahayn muu baxeen ay waxay leeyihin ninkani qafaskuu furaye bahalkan wuu kaxay marka qafaskii ay wax ka sii noqdeen ninkan hala weydiiy laakiin xayawaan ikhtiyaarle waxay leeyiin xayawaanku nooluhu ikhtiyaar buu leey ikhtiyaarkiisu ku dhaqaaqaya marka haddaad dadkii arigii xaraystay oo ootay intood tooda oodii gurto ood iskaga tagto oo markay waxoogaa joogaan ay dareeraan shaafiiye iyo xanafiye waxay leeyihiin xoolaha haddii waraabihii laayo adiga damaankaaga maaha waayo adigu oodaasunbaad qaaday waxaan kale waxba kumaniyi aduu qowlsida waafaqsan maalikiyada iyo xanaabilada shaafici waa leeyahay qowl sida xanafiyada waafaqsan oo marnaba ma damaanaysidna isna wuu jiraa laakiin sidaa bal dhexe ayay muctamad ka dhigeen alaa kulli xaal waa masaa'il aada u daqiiqa meelaha qaarkood imika waxyaalaha xujaysanaya nafta waxa ka mid a ah, hadduu isagu waa kaa iska tago waxba lama weydiinaya soo maa hadduu midi soo saaro deetana ka waraabihii ulaayayaa la qabsanaya kaa soo saaray marka kii hore inaanu ficilkan ku jirin ayay sheegaysaa bay leeyihin haddii kale waa loo qaybin lahaa aduu doodu waa dheerta wlfatxu kaafi axmedin wlximyari axmed iyo maalig intaasaa ku filanba kashaafici in duuna muksin yairi wayudmanu lmili bimili wadubit haddaba damaankii qaab ku noqonaya ashyaadii labaa loo kala qaybin mili iyo mutaqawin wayudmanu waa la damaani almiliyu wixii mili ahaa bimilin wixii lamidkaaabaa lagu damaani maxaa haddaba mili la odhanaya wadubida waxaa lagu daamid looga dhigo lagu qeexay bimaa wixii bikaylin aw biwasnin yandabidu yandabidu wixii ku qeexmaya oo ku maaragtay waxa weeyaan eh, eh, lagu dabdinayo bikaylin in la miiso aw biwasnin ama in la miisaamo weliba intaa waxaa usii raaca wajaaza fiihi salamu ee salamkuna uu ku bannaanaa makiil iyo mawsu horta waa labadaasu makiin iyo mawsuun uunba miliyaad ah weliba shanti kalaa la sii socdooo waa in salamki ku bannaan ila makiilki iyo mawsuunkii mararka qaarkood waxyaala isku jirjiruu noqonaya bariis iyo gelle laysku darayoo kale aan la kala guri karaynin ama wax noocaasoo kalea waxyaalo kala duduwan laysku daray dee salamkii taa ku bannaanaan maayo markaa kaas ma noqonayo waa in markaa sifaadkii wixii salamka lagu iibsan jirayna laga helo makiil iyo mawsuunna uu noqdo shaaficiyi xanaabila sidaale markaa dee iyaga lacagtii berigooda jirtay daraahim iyo danaaniir bay ahayd daraahim iyo danaaniirtu mawsuunaad bay ahaayeen wasniganay dee ayaa gelayay marka iyagu dmarkaistiqraa markay sameeyeen bay arkeen wixii markaa u noqonaya miliyaadina intaa yihiin saasay markaa u tacriifiyeen shaafiyadoo keliya intaasoo tacriif bay ku laakiin imika lacagteennii baa meesha markaa imanaysa doolarkii hadii tacriifkaa la qaato makiilna ma aha mawsuunna ma aha markaanu mutaqawim baynu ka dhignaa haddaynu mutaqawim ka dhigno maxaynu ku qiimayn waxay noqonaysaa haddii xataa mutaqawim isaga laga dhigo markaynu wax qiimaynayn wax kale ku qiimay dollar ba ku qiimaynin ilan isagaba mutaqawime in wax lagu qiimaynaya ma isaga eh, waa kii la qiimaynayay markaa de ku fadhiyey uun waaqicoodii markaa de in laga guuray noqonaysaa imaam alxaramayn iyo qaabay wax u dhigaan bal hadda la eego ama kan xanafiyada la qaato soo soco wamaa yucaddu wixii la tiriyaana in ittaxada hadduu isku mid yahay kadaaka cinda maaliki maali agtiisa waa saasoo kale maali dolarkii halkan waa badbaadaya ila waa macduul maalikiyadii intaa waxay ku darayaan waxa la tiriye ee aan kala duwanayn yaanu makiil iyo mawsuunba noqonin wadbid waxaad ugu dabdidaa miliga bimaa yulfa wixii la helayo bilaa tafaawutin isdhaafsanaan la'aan milun lahu wax u eg fi suuqi suuqa laga helayo libni haabit abu xaniif saas wixii wax isagoo kalaa aayar suuqa si sahlan looga soo helayo ayaa mil la yidhaahdaa markaa de iminka ataa weelkii qaar badanoo kamidii miliyaad bay iska noqonayaan allahuma ilaa haddii de isticmaalku uu yar baaliyeeyo ay isbedelaan mooyaane haddii isagiioo kale sidiisiyo si sahlan loo soo helayo wuxuu noqonayaa mili buu noqonaya marka wixii aan isdhaafsanayn ayaa la odhanayaa miliyaad wamaa siwaahu wixii intaa ka soo haray haddaba mutaqawimun buu noqonaya wax la qiimeeyo uliba waxaa la raadsan lifawti hadduu halaagsamo qiimatuhu qiimihii uu lahaa yowma husiba maalintii la xoogay wlxambali qawamahu yowma alcadam xambaligu wuxuu qiimaynayaa maalintii uu baabacay ee uu talfay washaaficiyu muujibun aqsa alqiyam shaafici isagu wuxuu waajibinayaa qiimihii ugu badnaa labada maalmood iyo intii udhexaysa marka maalikiye iyo xanafiyo sidaynu arki doonno waxan waxay ula dhaqmayaan marka damaan ay noqoto ay noqoto in lacag laga bixiyo iib oo kale ula dhaqmayaan deetna waxay ka soo qaadayaan in waxan uu iibsamay oo ninkani maalintii uu dhacay inuu isagu yeeshay deetna lacagtii lagu yeeshay waatan lacagtii markaa u bixinayo marka maalintaa ayay markaa milkigiisa wixii gelinayaan mar hadduu talfiy qolyaha kale maya miibey ma gelay waxaan xataa haba talfiye qofkan milkigiisii unbuu ku jiraa sidaa daraaddeed xanaabiladii waxay yidhaahdeen maalinta u dambaysa ay suuragalayd inuu soo celiyo waa maalintii talafka hadduu maalintaas soo celin lahaa wax kale lama weydiiyeen qiimo horaa jira iyo sheekadaa looma yimaada hadduu wixiiyo sidiisiyo soo celin lahaa wax kale lama weydiiyeen xataa hadduu isqiimo dhacay suuqa oo qiimihii uu hooseeyo kol haddaan shaygii waxba iska bedelin waxba lama weydiiyeen markaa qiimatu yowmi taraf baa la weydiinayaa bay yidhahdeen shaaficiyadu waxay yidhaahdeen ninkani ninkan isagaa khasaariyey gacantiisana gacan bannaan bay ahay shaygani haddii uu isagoo cayilan qaadi lahaayo isagoo caataa ah soo celiyana de waxbaa laga qaadi lahaa waxba maqana keen markaa yowmi taraf keliya lama eegin yomtelef keliya lama eegayo haddaba maxaa la eegaya aqsal qiyam haddaba xoogaa ishkaal baa shaaficida ku imanaya oo haddii isagoo aan caatoominba oo sidii u cayilan la keena neefka laakiin qiimihii markii la dhacay laba boqoloo doolar buu joogo wixii xoole baa isku batayoo maanta wuxuu joogaa konton doolar maxaad yeelaysaa sidii lagu qaadanayaa bay yidhahda dee markaa markuu dhintay maxaa laba boqol dib ugu noqotay ilan imikaba waa sidiisii lagu soo celiyay marka hadday kala qaadi lahaayeen qiimo dhucu haddii uu yahay nusqaan shaygii ku timidna aqsal qiim hala eego hadduu xagga suuqa uu yahayna qiimo dhaca xagga suuqa a la ictibaarin waxoogaa qiyaaskoodu wuu saxnaan laha wuxuu yidhi wamaa siwaahu mutaqawimun uliba waxaa la raadsan lifawtihi markiiu halaagsamo qiimatuhu baa la raadsan yowma qusiba maalintii la qasbay waalxambali qawamahu yowma alcadami maalintii la waayey ayuu isagu qiimaynaya washaaficiyu muujibun aqsa alqiyam qiimayaasha shaygu soo maray kii ugu sarreeyey ayuu shaafici waajibinaya wa awjabaa waxay waajibiyeen ujrata maqsuubin wixii la dhacay kiradiisa salaxa kaasoo u suubaday in la kireeyo waxaan aad xoogtay hadduu ahaa wax kiro gelaya oo la kirayn karo muddadii aad haysatay kiradeediina waa lagugu leeyay yaa kugu leh shaaficiya iyo xanaabilo liadiha salaxa licaqdiha yani wuxuu u suubaday licaqdiha licaqdi lijaara ijaarada caqdigeedii waxaan wax u suubayaa daday lacag tahay lacagta lama ijaaro lacagtii dakero laga bixin maayo laakiin wixii cabdul ijaare geli karayey eed haysatay muddadaa waad bixinaysaa zaa'idatan xaal ay weliba dheeraad ka tahay kiradaasi ama tadaxa waxaa lasoo sheegayo inaad ama cayntiisii soo celiso ah, ama aad damaankiisii bixiso adoo magdhowgii bixiyey ayaad kiradana bixinaysaa ka sida maalikba uu leeyahay fii kaasibin kii kaasibka ahaa ee yastacdim isticmaalayay cinda khaliilin sida khaliil uu rajaxay laladii yucailu kii cailay isaga waxba laga qaadi maayo aduu maalikiyadu way iskhilaafsan yihiin laakiin khaliil cibaaradiisu sida ay tahay mukhtasarka lahaa waxa weeyaan hadduu isticmaalayay ujradii waa laga qaaday hadduu isticmaalayey oo uu markaa soo celiyo ujradii waa laga qaaday amaa hadduu talfo haduu talfo maalikiyad wanageynir iyagii xanafiyad waxay ula dhaqmayaan in waxani uu milkigiisa galay maalintii uu qasbay marka waxay leeyihin de wuxuu isticmaalayba milkigiisio kale u ahaay adigu lacagtii iyo malqasbiga unbaad leedahay bay leeyihin qowl kaloo kala saaraya dhulka iyo wixii kalena way leeyihin wa naqsu hayri sicri suuqin yujbaru wa naqsu hayri sicri suuqin nusqaanta aan xagga sicro suuqa ahayn sicirkii suuqoo isbedelay nusqaanta aan ahayn de shaygii ay wax iska bedeleen ah yujbaru waa la kabaya markaad shaygii soo celiso isagoo wa iska bedelee waxaynu eegana waxa isbedeleen sicro suuqiiba mise waa wax kale hadduu sicro suuqii yahay iyadu malaha jubraan ma laha suuqaninkani shaqa kumu lahayn haddii laakiin ay wax kale tahay shaygii caatoobay ama si kala noqday waxaa lagu leeya arshi baa lagu leeyay walmaalikiyu haddaba maalikigii yukhayiru door buu gelinayaa maaliga bayna daa inuu sidaa sameeyo intuu wixii qaato jubraan arshina uu qaato iyo wa bayna maa jamiicahu yusaawi wax dhammaantii u dhigma in qiimo dhammaystiran uu qaato oo shaygii markaa ninka loo daayo iyo in ceshado oo jubraankiina uu qaato arshigii uu qaato labadaasu kala dooranayaa buu leey cumar bnkhaaabna aar laga soo warinayo hadhow xanafiga deliishan doonaa baaba sidaa laga fahmayay wa qaala wuxuu leeyahy maalikigu laa jubraana fi samaawi waxyaalihii samaawiga ahaa yani musiibooyinka samaawiga ah aafooyinka aan cibigeysanina si alla u yimaada waxba markaa magdhow malaha oo jubraan malaha saasuu markaa isagu leeyahay laakiin jumhuurku waxay leeyihiin maca xanafiyadii ninkan dhaqaajinta uu dhaqaajiyey waxana uu qaaday iyo wixii lamidka iyo duldhigay Eh, ayaa waxaasoo dhami damaankiisa ay ku soo galeen markaa eh, xanafiyadu caqaarkii un bay leeyihin wixii si alla ugu yimaado qofkani dablashiisi kamu dhaqaajinna waxba laguma le lakiin manquulaadka way waafaqsan yihiin xanaabilada iyo shaaficiyada wa camalulkhaasibi shaqada uu qabtay ninkan khaasibkii hadduu ka shaqeeyey wixii oo de maaragta hadrun waa waxba la-aan yani waxa weeyaan eh, neefkii wax badan buu maarata wax waabu doona u tababarayba wax badan buu baray oo markaa isagii markaa sidiisiis aad uga bedelan oo ka fiican buu kuu keenay laysa lcirqi aalimin walcirqin aalimin xaqun wey xumri walyucid tan baba ka sii daraan walyucid ha ku celiyo lixaalihi lmumkini xaaladiisii hore ha ku celiyo hadday suuragal tahay in rabun yurid haddii qofkii maalinka ahaa uu doonay yani maala wuxuu kuu keenay eh, wixii oo uu bedeley wax badan ka bedeley haddii markaa gurigii maala dhiskiisii iyo waxyaalihiisi wax badan ka bedelay yuu kugu soo celiyo sidiisii ku celi baad odhanaysa waa suuragal soomaa sidiisii ku celi kadeed kasta ha ku ahaato waxay xataa ku tusaaleeyaan haddii uu isku daray maalan shaciir iyo tamx uu kaa dhacay uu isku daray kala gur baad leeda xabadba xabadeeda u geed mar haddii ay markaa waxa weeye ay suuragal tahay oo mumkin tahay baa lagu qasbaya lakiin haddaanay suuragal ahayn de marka uu shiiday qabadii waa qaaday uu shiiday marka hadda taasi sideedii ku soo celi ma noqonayso wa maalikun maalig isagu yajcaluhu waxaabu ka dhigayaa mila talafi sidii wax talfay oo kale waxaa la bedelay in ismuhu haddii magaciisu ikhtalaf in ikhtalaf hadduu isbedelay ismuhu magaciisu min bacdi sunci markuu shaqo qabtay amxi bu ahayo daqiiq buu noqday sooma wuu isbedeley magacii baa isbedeley khalaas wax tanfey buu ka soo qaaday neef nool bu adag wuu gowracay xayawaan bu ahaa imikana muxuu noqday laxmi buu noqday waxay leeyihiin waa tarfey deetana lacagtii unbaad leedahay deetana hilibkii isagaa ah. waxaana caddaatay in milkigiisa neefkani galay min yowm khasab maalintii waxooga laga soo qaado waa halkii markaa shaaficiyadii ay ka warrama hadduu soo weerara bay yidhahdeen inuu uu qaado is ninkii maaliga ah kani ma la dagaalamayo man qutila duuna maalif huwa shahiid ma noqonayo oo markaa laxdii uu markaa soo dhacay ma ku dagaalamayo markay dee doonayaan inay markaa madhabka bushiyaan da tirahda wuu ku dagaalamaya ba yidhahdeen dee waxa weeye caqligii iyo sharcigiiba waa khilaafaysa oo ninkii daalinka ahaa ee xaqdarrada waxaa ku haystay baa tirahdeen ha difaacdo de kalena madhabkiini waa ka tanaasushay kalxanafi sida xanafiguba uu qabo in zaala w haduu zuulay jumlu nafci waxa waxtarkiisa badankiisa haduu zuulay maca taayur ismihi bisuncihi iyadoo magaciisuna isla bedelay waxaan lagu sameeyey magaciina waa isbedelay manaaficdii oo markii hore lahaa badankeediina meesha wuu ka baxay marka hadday saasoo kala noqoto waxay yidhaahdeen sidaa maalikiyada lakiin haddii manaaficda badankeedi ay baaqi tahay Eh, waxay leeyihiin waa weli milkigiisii waa baaqi oo telef lagama soo qaaday labada madhabe kalena iyagu mar walba waa hadii caynkii ay baaqi tahay waa saasun alla lehe laba masalo oo minhaajka ku qoran ayaa shaaficiyada halkaa khilaaftay wakhayara waxay eh, doorgeliyeen labadan maalikigi iyo xanafigu fii naxwi sabkin haddii uu midabki midabeeyey eh, maradii oo kale kalar buu geliyey in tasid qiimatuhu haddii qiimihii uu kordhay waxay door gelinayaan maaligiio yakramu sibqan in yurid hadii uu isagu doonayo maaliga toogko marada nin kani sibqiga ayuu lacagtiisii bixin yakramu sibqan sibqigii ayuu magdhabi oo isagu bixini in yurid hadduu rabo wain yeesho hadduu rabana yajcal wuxuu ka soo qaadi kamaa low halaka sidiio maradiisii ay baaba'day oo lacagteedii ayuu qaadan marka marka waxay maaliga xaggiisa ka cayn yahay imikabuti horo dham aar bay ahay haddii caynu maali ay meesha ku jirto kalar baa ninkii meesha kaga jira maalkiisi waxbaa meesha ku jira waa la eegayaayo horta de marada qiimaheedu sidii uu yahay waxba kulama socdo meel iska tagtay wax qiimala maad ka meesha haddii laakiin qiimuhu uu kordhay dee xoolaa meesha kaga jira markaa ninkani laba mida soo galo inuu intan silqigu uu kordhiyo uu fiiyo ninkan iyo in isagu marada lacagteeda uu qaato walisi waa haadayni labadan wixii ka soo haray iyagu maxaa u sugan fiihi ishtaraka waa la wadaleeya shuraka lagu noqonayo oo haddii maradu ay toban doolar ahayd markii la taliray ay shan iyo toban noqotay ulu baa waxaa yeelanaya uluiima maaha maa uluthawb maaha qiimaha uluskeed waxale qaasibkii baa ilan qaasibka eeg dambiilaha ahaade lakin xoolihiis haddana in la dhaco lama odhanayo maaratay waxa weya wax wixii wax walba ka qaada un lama odhanayo xuquuq buu leey wain banaa calayhi khaasibu lkhashan yunzac ligayri alxanafiyi in alab wain banaa khashab kii khashabka xoogay hadduu dhiso calayhi dushiisi yani waxa wey guri uu dhisanayay buu hoosta ka geliyeyba oo ku dul dhiso saaskiiba ku qabsaday cimaarad dheer buu ayuu markaa dhistay yunzacu waa soo siibi in alaba haddii qofkii lahaa dalbo lihayrixanafiy waxaan xanafiga ahayn halkan markaa waa masle ay munaadaro ka galeen imaam shaafici iyo maxamed ibn xasan wayna inoo daweynan oo mka waa lagu ku soo naqlinaya imaamku markaa jumhuurku waxay leeyihiin haddii dhagax uu kaa qaaday ama khashad uu kaa qaadayoo saaska intuu ku darsaday cimaaro toban dabaq ama labaatan dabaq dul haddaad adigu ku dhowto tirado anigu dhagaxaydii baan doonay hala soo bixiyo hadday xataa keensanaysa in wixii o dhan la dumiyo waa lagu soo saaraya waayo waa xaqaagii weeyaan cayntii waa baati may halaagsanin oo lagu soo saaraya xanafiyaduna waxay leeyiin khasaare weyn baa meeshaasi ka imanaya markaa waa in ninkaasi lacagta la siiyo faslu fi zawaaid اlmaqsuud zawaaid اlmaqsuudi milku lmaaliki wakhusa da biwuldihi can maaliki wacindahu lam yajtamic lilmaaliki zawaa'idu wagurmu aslin haaliki wakuluha madmuunaة ila lada kufiyihim wmaalikin bila اctida wain yutaajir gaasibu bima gasb farifcu cinda maalikin lahu اntasab kashaafici in ishtaraa bidimati laa cayni gasbin lifasaadi baycati wاlxambali limaliki اlasli xakam wاlxanafi taصaduqa bihi اltazam wagaasib اlbuqcati in yazrac qalac laa maalikiyu faata waqtu ma zarc falyucطi ajra اlcaami wahwa qad axal in lam yafut tamalukan bima cadal wاlxambali khayara bayna dafci nafaqati الzarci wa bayna اlqalci wadamanuu man rakiba اlbahiima kaqaalidin ma atlafat biاlqiima ila ligayri الshaafici fi الrafsi wanaxwihi biduni naxwi naqsi wain racat liwaxdiha zarcun hudir in kaana fi الnahaari wاleysu nakir wain yakun leylan farabuhaa damin ila lada nucmaani falhadru qamin wacindahu fi اlcayni min bahiima تفقه غير الشhاة ربع القيمة وغيره قومها مثل الصلع فما رآه ناقصا منها دفع وعند غيره الصداق ضامنة لامرأة مكرهها على الزنا zawaaid اlmaqsuubi wixii la xoogay wixii ku soo kordhay zawaaid ah milkulmaaliki maaligii maqsuubka lahaa ayuunbaale maaligii maarata lahaa shayga uunbaa wixii kusoo kordha hadduu neef ayaa uu tarmay isagunbaa yeelanaya wixii u kordha wax isagu uu leeyahay wey wakhusa daa arinkan waxaa lagu gaar yeeray biwuldihi wuldilmaqsuubi maqsuubka awlaadiisa can maalikin riwaayad maalik ka sugan ba waxay leedahay waa wixii awlaadda ah laakiin waxyaalaha kale imaarta iyo waxyaalahaasi ma soo gelayaan riwaayad odhanaysa way jirtaa laakiin zawaaida oo dhan ninkaasa wa cindahu maalig agtiisa lam yajtamic lilmaaliki maaliga uma kulmayaan zawaa'idun zawaa'iddii in la siiyo wa gurmu aslin haaliki asalkii halaagsamina la siiyo maalikiyadii xanafiyadi waynagii lahaayeen waxan waxay ka soo qaadayeen inuu milkiyey maalintii qasbiga mar hadduu i halaagsani dabeetana awlaaddii iyo imaartii iyo aksaabtii addoon waxaasoo dhan waxay leeyihin kor hadduu dhintay oo halaagsamay ninkana lacagtii eh, eh, maarata laga qaadayo waxaasoo dhan waxba laga cilmaayo hashii uu soo dhacay ee tarantay ee haddana iyadii dhimatay hasha qiimaheediiu maanta xaq u leeyaha tarankeedii ma qaadanayo xanafiyadu way ku waafaqsan yihiin awlaadda marka laga reebo awlaaddu way noqonaysaa wiiliin laakiin waxa kale ma noqonayaan wkulluhaa madmuunatu ilaa ladaa kuufiyihim wa maalikin bilaa ctidaa wa kulluhaa zawaa'idaasoo dham madmuunatu waa mid la damaanayo xataa haddii aanu asalkii dhimanin ilaa ladaa kuufiyihim wa maalikin abu xaniife iyo maalig agtooda mooyaane bilaa ctidaa iyaga haddaan ictidaa ku dhicin lama damaanayo hashii way tarantay waanay joogtaa waad timid hashii waad ceshanaysa tarankeediina waad ceshanaysaa haddaba tarankii haddii wax dhinteen hadii lagu tacadiyey iyaduna waa lagu magdhabi ilan waxaa caddaatay hashin inay milkeedaa sidii ugu jirto markaa wixii tarankeeda ahaa haddii ictidaa dhacay waa laguu damaani haddaan ictidaa dhicin laguu damaani maayo wixii iska dhintay si alla isaga dhintay laguu damaani maayo tacriifkii khasbiga ayaa laysku haysta oo awlaadani ma maqsuuba mise maqsuuba maa shaaficiyadu waa maqsuuba bay leeyihin ila maxay alistiilaa calaa maali اlghayr bigayri xaq de adaa gacanta ku hay xaqdarrana waad ku haysataa marka intaasaa ku filan iyaguna maxay ahaayeen isaalalyadi lmuxiq gacantii xaqa ahay waa in meesha laga riixo dee hashuunbaad adigu ka riixday gacanta xaqa ahayde kuwan kale halkana ku dhashay bayleey markaa tacriifkaa laysku haysta wkuluhaa madmuunatu zawaajidaas oo wada madmuuno ilaa ladaa kuufiyihim wamaalikin labadaa waqtooda mooyaane bilaa ictidaa iyagana waa haddaan ictidaa la sameeyey ayaanay wain yutaajir hadduu ku ganacsado kaasibu ninkii wax dhacay bimaa kasaba wixii uu dhacay faribxu cinda maalikin lahu intasaba fainda maalikin maali agtiisa eh, faa'idadu cinda maalikin maalik agtiisa intasaba low isagaa wisba sheegta isagaa qaadanaya ninkan kaasibkay markuu wixii ku ganacsado eh, wixii uu soo saaro isaga ayaa la siinaya waayo waxaan waa kasbigiisiiyo isaga xoogiisiiyo shaqadiisii weeyaan ninkan de wabi talfeema soo maa mardi wix lagu ganacsay haddii cayntii la iibiyey cayntiiba haddii la iibiyey waa taalif markaa dee lacagtii unbuu leeyahay ninkan inuu wixii milkiyey ayaa meesha markaa ka caddaanaysa ka shaafici sida shaaficiba uu leeyahay in ishtaraa bidimmatihi hadduu qofkani wixii markuu iibsanayey intuu dimadiisa ku iibsaday waa sida iibkeenuba u badan yahaye uu markii lacagta ka hela yiri tii maqsuumada ahayd soo saaray oo bixiyey laa cayni qasbe shaygii uu qasbay lafahaartiisa haddii uu iibka ku galay oo lacagtanaa kaaga iibsanaya uu yidhi ama hashii uu dhacay uu iibiyey de markaa taasi ma soconayso faaiida halkaasi kama imanayso lifasaadi baycati baycnu waa faasid halkan shafiyadu halkan waxay leeyihiin bayca dhanbe waa faasid ilan waa baycu maqsuud weeye cayn maqsuudaad iibisay marka baycu ma ansaxayo laakiin haddii intood suuqa tagto waxaana dhacday lacag buu ahaa suuqii baa tagtay kolkaasaa deetna alaabaad soo iibsatay kana waa imse waa boqol kani waa laba boqol kani waa shan boqol kani waa lix adu toban kun baad isku xisaabsatay lacagtii keen markii lagu yidhi ayaad maqsuubadii soo saartay eeg imika dimadaad wax ku iibsatay iibkani waa sax ilan lama odhanayo qofka lacag uu soo dhacay haystaa waxbaba ma iibsan kara ma odhanayse iibkii markaa wuu kuu ansaxay laakiin maxaa faasida qabdigii waxa aad dhiibtay baa faasida laakiin iibkani wuu ansaxay alaabtan adigaale markaad markaa ku shaqaysato wixii ka soo hara wixii ka soo baxa de waa faa'iida adigu aad leedo maalkaagii waa jadiidka marka ayaa sidaasi ka shaafici si shaafici marka imika dee dadkan xaaraanta ka shaqaysay masaajidada inoo dhisaya masaajidadooda waynu iskaga tukanaynaa waa isma khuseeyaan ila waxa weeyaan markuu ma odrhanayo intuu lacagtii xaaraanta id soo saaro ma odrhanayo muxuu ahaaye birahan intan ku soo iibiya ka kalena intan ku soo iibiya kana inta ku soo iibiye suuqunbaa la tegaya wixii waa la soo iibinaya fii dimatihi sowma iibkii waa ansax wixiina waa ansax hadhowta ajar ma ka helaya taas waa baab kale laakiin waxaani waa ansax weeyi wax dhibaato ah malaha marka muxuu ku leeyahy ka shaafici in ishtaraa bidimatihi haddii uu dimadiisa uu ku soo iibsaday dee waa caadi laa cayni qasbi hadduu cayntii maqsuumka uu ku soo iibiyey mada lifasaadi baycatina bayciga markay faasideen walxambali xambaligu isagu limaalik اlasli xakama wuxuu waxaanba u xukumayaa asal raasamaal iyo faa'iidaba wuxuu u xukumayaa maqsuulu minhugii kii laga soo haray ayuu u xukumaya taasaa wax oo dhan ba wadan qaadanaya bu ninkana kasbigii waxa weyaan xaaraam ka shaqaynayey waxba la siin maayo asalkan wuu celi faracana wuu celi walxanafi xanafigu isagu tasaduqan bihilka zaman faa'iidada in la sadaqaysto ayuu islaaziminaya wuxuu leeyahay dee waxa nooc markaa meeshii xaaraan baa ku jirta iyo dembi baa meeshii ku jira kol hadduu meeshii dembi ku jiro waa kasbi khabiia ninkiina loo geyn maayo ninkii waa kan wixiisii talfay mar haddii wixiisii la bixiyey waa taalifoo damaankii buu leeyaho wuxuu leeyahay eh, bedelkiisii markaa in ninkan milkigiisii u wixii galay caddaanaysa laakiin qaab xaaraamuu u galay waa kan ku baayaca mushtareeyey markaa xaaraan baa raasamaal u ahayde waxallo wixii faa'iide ah wuu sadaqaysanayaa buu leey waaya wakaasib lbuqcati in yazrac qalac laa maalikiyun faata waqtu maa zarac wakaasib lbuqcati kii buqco yani meel dhul ah dhacay waxooge in yazrac hadduu meeshii wax ka beero qalaca uu fujisamaya la baxbaa loodhanaya xata haddaan waqtigii uu dhow yahay maaratay eh, ay bislaanayeen waxba lama sugaya haddaanu ninkan dee raalli noqon aanu ogolaanin fuji baa leey waa laga fujin maayo maaliki uu dhaafay watigii waaan la beerayey watigii waxaan la beeri lahaa ee la bilaabi lahaa haddii ay hadda dhammaatay oo imika in inta nunbistaaqa mooyaane aan wax kale la beeran karayn watigii ziraacadu uu dhaafay waal isagu intan khasaarin ka xaasidine dee maaragtay waxa weeyaan eh, fal yucta ujrada caan kirada iska qaado ila imika isagu baad khasaarinaysa aad waxba faa'iidaysid marka sanadkan wixii dhulka lagu karayn lahaa mawsimka dee ziraacada aado ninkiina u dah saasaa markaa maalikiyadii ay markaa iyagu odhanayaan wahwa laakiin qolyo kale de laysa lcirqin daalimin xaqun halla fujeelo wahwa qad axalla maalig wuxuu xalaaleeyey in lam yafut haddii aan waktigu dhaafin oo wakhtigii ziraacadii weli uu baaqi yahay in la fujiyaa way bannaan tahay waxaa kale oo bannaan tamallukan bimaa cadala inuu ku milkiyo wixii u dhigmayey qiimihii in loo qiimeeyo ninkii wiisa beertiisani deetna inta qiimihii la siiyo uu markaa xoog ku qaatana iyadana waa loo ogolyahay inuu iska fujiyana waa loo ogolya hadii wakhtigii uu baaqi yahay oo hadda wax beeran karayo walxambali xambaligu khayara wuxuu kala dooransiinayaa bayna dafci nafaqati zarci in nafaqadii ninka meesha ka gashay uu markaa waxa weeyaan bixiyo iyo wa baynaalqalci iska fujiyo ama iska fuji leeyahay ama nafaqadii ka gashay siyon bahalkan aado xadii markaa raafic bn khadiij laga wariyo man zarca fi ardi qowmin bigayri idnihi falahu nafaqatuhu nafaqadiisa ayuu leeyahay ayay markaa xujaysanayaan in nafaqadii un loo celinayo laakiin aduu xadiika kolley saxaadiis hadal baa ku jira de qofka haddii wixiisii la qaadanayana in la qiimeeyo ayuu asal ku ahaa ee in la yidhahdo maxaa kaa galay may ahay lakiin xadiidka ayay markaa sidan u yidhaahdeen shaaficiyadu iyagu maxay leeyihiin un ama waa qalci de haddii daynayu odhanayo waan kuu daynayaaye ijaarana de ku heshiiyaan bay ku xidhan tahay oo cabdulijaara hadday gelayaan inay ka heshiiyaan bay dee ay ku xidhan tahay wa damanuu waxay eh, damaan gelinayaan ama ay damaan ku waajibinayaan man rakiba albahiimata kii bahiimada fuushanaa awr buu fuushan yahay ama faras buu fuushan la soo galay ka qaa'idin sida kii hogaaminayaba damaan loo weydiinayo maxay damaanayaan maa atlafat wixii ay neefkii uu hogaaminayey ama wixii uu fuushanaa wixii uu jiro ee uu baabi'iyo de wuu damaanaya bilqiima baanu ku damaanaya haddii uu de mutaqawim yahay hadduu mil yahayna miligiisii ayuu ku damaanaya markaa waa wixii markaa isaga ficilkiisa loo nisbaynayo ama haddii ay iyadii intay orodo u qaban kari waayo ay boodboodo ay dasaa wax ku baabi'iso waa kanuu wuxuu ku yidhi ila ligayri الshaafici fi الrafsi wa naxwihi biduuni naxwi naqsi ilaa fi rafsi haraati wixii ay ku disho mooyaane wa naxwi iyo wixii lamid ah inay iyadu markaa cagaa ku garaacday socodkii caadiga ahaa aan ahayn biduuni naxwi naqsi isagoo aan isagu gujinin iyadoo isagu aanu gujinin ama wax lamid a aanu ku samaynin ee caadi isagu u saarnaa haddii ay iyadii wax iska haraato ama ay markaa waxa weye boodboodo ay maaragtay wax baabi'iso markaa liayri shaafici wixii shaaficiye ka soo haray damaan halkaanba waajibinayaan oo waxay leeyihiin qaa'idka iyo raakibku wixii isaga ficilkiisa ka dhashay ayaa dee damaanka laga waajibinaya laakiin wixii uu u maaro waayey loo raaci maayo shaaficida naftooduna saa yidhahdaan way ahayd waayo doonta dee waxay leeyihiin haddii uu qofku qaban kari waayo sida muctamadka waa khilaafad baa ku jira lakin muctamadka sida ah haduu qaban kari waayo te dabayshii erido isagu isagaa soo dhaqaajiyey laakiin dabayshiina erido uu qaban kari waayo deetana waxbay saa ku baabi'isay kol hadduu aan qaban karaynin ma damaanaya bay yidhi markaa neefkana haddaanu isagu maamuli karaynin wixii markaa sidaas u dhaca inay ka soo reebaan bay ah wa in racat bahiimadii haddii ay daaqdo liwaxdihaa keligeed zarcan beerdad beerteed oy markaa wax baabi'iso hudira waxaasi hadul weeyaa wax ka soo qaad male in kaana fi nahaari hadday maalin tahay de xadiikiibaa ku sugnaaday wlayu nakira imaamkii ley lay ibni sacd arinkii reer eh, masar wuu isagu arintaa weykirayo wixii xoolahaagu ay markaamaarata eh, ay baabi'iyaan waad bixinaysaa buu yidhi laakiin dee alcajmaau jubaab ayaa xadii saxiixa wain yakun leylan hadday habeen tahay farabuhaa damina kii markaa lahaa ayaa damaanaya oo isagaa mufarida baa leeyaho maxaa habeed masuud saaray bahiimada ilaa lada nucmaani nucmaan agtiisa mooyaane falhadru qaminu waxa mudan in la hadro bu isagu alcajmaa jubaa isagu calaa cumuumiba ugu dhaqmay qolyahan kalena xadiidkii kale zayd ibni thaabit iyo laga soo warinayay ayay ku takhsiisinayaanoo habeenkiiyo maalinta kala saaray wa cindahu abu xaniife agtiisa fil cayni ishii waxaa laga bixinayaa min bahiimatin tufkow fil cayni tufkow cayntii la soo ridayey ee min bahiimati neef xayawaankii ah, xoolihii la dhaqanaye laga soo ridayo khayro shaati haddii aanay ari ahayn rubculqiima qiimaha rubucee ayaa laga bixinaya yani waxay leeyihiin xanafiyadii haddaad dameer ilka soo rido ama aad faras ilka soo rido ama aad awr ilka soo rido ama sac aad ilka soo rido lama qiimaynayaba yani lama odhanayo ishan maxay ka dhintiy waaa lama odhanay siciido caadiyaa la qiimaynayaa intii uu noqdo matruuc ka bixinaysa jumhuurku maxay iyagu samaynayaan wakayruhu wixii abu xaniife soo haray qawamaha mila sirac sidii alaabaha kaleba loo qiimayn jiray ayuunbaa la qiimaynaya famaa ra'aahu naaqisan wixii uu arkay inuu iska dhimay minha ayaa difaac la bixinaya markaa xanafiyadu maxaysan u yidhaahdeen ahar cumar radiallahu canhu laga soo warinayo ayaa tilmaamaya nin faras ishiisii la soo riday inuu cumar usoo ashkatooday deetana cumar sacdi ibn abi markaa ciraaq bay ka dhacday sacdi ibn abi markaa halkaa waari ka ahaa ayuu u qoray ninkii markaa waxaad ku tiraahdaa ama rubc alqiima farbixi ama faraska wada qaado oo maarata qiimihiiso dhamaystiran aduu yani kana la kala dooransiinayaa inuu rubcal qiimo qaata iyo inuu qiimaho dhamaystiran qaata faraskana ninka u daayo markaa rubca alqiima halkaa markaa ka soo xanafiyadu marka afarkaas iyay qaateen jumhuurku waxa weyaan waxaan waa bahiimad haddii la dilaba waa la lahaa uun marka sidii caadiga loo qiimayn jiray ayuunbaa loo qiimayn wax rubuc la yidhaahdo de meeshan ma imanayo aarkan cumarna waxay u badan tahay faraskii markuu eegay inta iska dhimaysa inay de ay noqotay markaa sidaa u xukumay ariga maxay soo reebeen ariga soo reebeen waxay idhahdeen faa'iide aan la cuno ama caanihiisa laxabalahay ma laha laakiin waxaan kale waa la haranayaa beer baa lagu qodanayaa hawlo kalaa maaragtay ay markaa qabanayaan faa'iidooyin kale ayay markaa leeyihiin wacindahu abuxaniife agtiisa fi lcayni ishii min dahiimatin dahiime ku taale ee tufqow la soo ridaye rubculqiimati baa ayaa ka baxaya hayra shaati mooyaan wagayru wixiisa ka soo haray qawamaha wuu qiimaynaya mila silaaci sidii alaabaha kaleba loo qiimayn jiray famaa ra'aahu naaqisa minha wixii uu arkay inuu iska dhimay ayuu dafaca bixinaya wa cinda hayrkii wixii ka soo haray asadaaqa damina meherka ayuu u damaanaya limra'atin qof dumara mukrihuha kii ku qasbay cala zinaa ee kufsaday gabadh qofkii kufsaday waxaa laga qaadaya aban xadkiina waa laga ogayaa mahrulmilina waa laga qaadaya cinda aljumhuur xanafiyadu waxay leeyihiin xad iyo meher ma kulmaan xad iyo meher ma kulmaan bay labada mid unbaa waajiba marka kol haddii halkan xadkii uu waajibayo oo ninkan xadkii laga oogayo meherku ma waajibay bay lakin waa le waa laba kala duwan waxna waa xaqii ilaahay waxna waa xaqii gabadha laba markaa isku shaaa ma aha kitaabu lhibati in yar ma raacna l wa dhasugayo se waa la dahn ya insha allahu in yar baynu raacinayn haddayn kawda gaarsiinna waa khayr hadday kalena xogaa raaci kitaabu lhiba tamliiku maalin xayi duuna maa badel hibatuhu jaazat limaalikin badel mukalafan xuran rashiidan faturad in yucطihaa mukaatabun id nanfaqad wahibat almariidi jaazat in yasix wain yamut fakawasiyatin tasix fakawasiyatin tadix xakowhu ijmaacan liahli اlcilm wاlkhulfu can daawuuda wbni xasm والمرض المخوف والنعمان محك بما به جازت صلاة من قعد وكالسقام لسوى ومن حضر صف القتال مع تكافؤ ظهر والمالك أطلق والحب لا كذا إن أخذ المخاض منها الماء أخذ والحكم فيها ثابت للحبير إن ستة تمت لها من أشهر ودون إذن المالكي لم تبث zawjatuhu min maaliha hayra الثuluث wاlcadlu bayna اlwuldi fi اlcaطanudi cala الsawaaء cinda axmedin yeji lakin kairsi ثuma canhu tabطulu in jaara wahwa qowl jamci yunqalu wqad ajaazuu hibaة اlmushaaci ila اlciraaqi qaala bimtinaaci wafi اluزumi غayru malikin shara qabdan wacindahu kafa lafdu faqad fii gayri mowti waahibin ma aqbada fainahu liwaariثin biha qada wacindahu in yaطlub اlmucطi yusab بقيمة ما لم يكن عرفا كذا وغيره بشرط معلوم بدل والشافعي عنه ذا أيضا بطل وصحح العمراء ولم ترجع إلى معمرها وعند مالك بلى ومثله ومثلها للشافعي وأحمد رقبا والآخران هذه أفسد وللأب الرجوع فيما قد وهب دون سواه وابن ثابت انقلق فعنده يرجع فيها الأجنبي وكالأب الأصول للمطلب والعود في الهبات عند الحنبلي والشافعي في الصدقات ينجلي الهبة waa hibayntii waxbixintii tamliiku maalilxay qofkii noolaa xoolihiisa in la bixiyo oo isagii uu bixiyo duuna maa bedelin isagoo aan bedel sheeganin hibatuhu hibadiisii weeyaan hibadu markaa waa tamliiku fi lxayaati bilaa ciwad waa bixin nolosha lagu bixiyo wasiyadii ayaa laga saaraya meesha bilaa ciwad ah. jaazat way markaa u bannaan tahay limaalikin qofkii waxaan lahaa maaha imaamkii maaliga maaha jaazat limaalikin qofkii maaliga ahaa alaabta lahaabay u bannaan tahay ee bedela bixiyey mukalafan xaaluu yahay qofkaasi mid mukalafa xuran ah rashiidan marka wixii intaa ka soo haray kama ansaxayso wey faturaddu mar hadday waa la radinayaa in yucihaa mukaatabun mukaatab hadduu bixiyo mukaatabkaasoo faqada idnan ila wa addoone xurba ma oo aan idan haysan oo idankii waayey oo sayidkiisii aanu u idmin hadduu bixiyo waa la radinayaa oo ma soconayso walow ba uu lahaa oo bayc iyo shiraaba u awoodayi laakiin tabaruc ma awoodo ila biidni sayid markaa lafteeda lasu haysta wahibatulmariidi qofkii xanuunsanayay hibadiisu maradulmowtkii weyaan jaazat way banaan tahay iyo ixa way fulaysaa wey jaazatmulasa baa laga wadaa iyo ixa hadduu caafimaado way fulaysaa wa in yamut hadduu haddaba xanuunkii u dhinto faka wasiyatin tadixu tadixu way caddaanaysaa ka wasiyati sidii dardaaranka oo kale haddii uluskii ka baxdo ayaa dee ay markaa bixi xakow waxay xikaayoodeen arrinkaa ijmaacan xaalulayli ahlilcilm in ijmac ahlulcilmi uu yahay ayay culammadii u soo naqliyeen waalkhulfu can daawuuda wabni xasmi lakiin haddana khilaaf kaa jira daawuud iyo ibni xasmi ay markaa qabanayan qolyaha daahiriyadu oo ay leeyihiin way fulaysaa sidii wasiyada ma noqonayso ee way fulaysaa de xadii markaa saxiixa ayaan markaa meesha lagu haynin ba xadiikii ninkii addoomihiisa xoreeyey baa la hayaa markaa kaasina waxay leeyihin cidqigii ayuunbay arrintaasi kusoo gaar yeelayan laakiin ma in dhammaan hibaadkii qofkii markaa mariidka ahaa o loola dhaqmayo iyagu markaa ma qabaan laakiin qolyahan jumhuurku xadiikaas iyo macnihiiba de way isla doonanayaan walmaradu xanuunka laga hadlayaa almakhuufu weeyaan waa kii loo maranaya qofkan inuu dhimanaya mada halis uu yahay wnucmaanu xadda imaamkii abu xaniifaha wuxuu xanuunka ku xadeeyey bimaa bihi jaazat salaatu man qacada wixii ay ku banaanayd salaadii in fali lagu tukado salaadii qaacidku wixii ay ku ansaxaysay xanuunkii ay ku ansaxaysay oo qofkii loo ogolaa inuu fadhi ku tukan karo xanuunkiisa aduu halkaa gaaro markaasaa markaa waxa weyaan maradka u noqonaya wa ka saqaan xanuunkii waxaa lamid ah lisiwaahu ciddii markaa abu xaniife ka soo hadhay waxaa ula mida xanuunka man xadara qofkii yimaada safalqitaali dagaalka markaa waxa weyaan safki goobtii dagaalka qofka yimaada mac takaafiin iyadoo takaafi uu dahara muuqdayo takaafi waxa weeyaan yani in ciidan labada ciidan ay isu dhigmayaan laba ciidan oo is awood ahaan isku dhadhow dagaalkoodii hadduu qofku yimaado mariid maradalmowt oo kale ayuu lamid yahay waqfigiis sadaqadiisa hibadiis tabarucaadkiisa oo dhan uluskaa loo eegay walmaaliki alaa maalikig waabuu ilaaqayaayo hadduu dagaalma yimaado wey ama takaafu jiro ama yaanu jirin waa meel halisa wey walxublaa gabadhii uurka lahay kadaa saasoo kale weeyi in akhada almakhaadu haddii fooshu ay ka qabata min halmaahada meesha ay qaban jirtay yani waa ahad makhaadu min halmaahad yani waxaa loo jeedaa waa tacbiir yani fooshi baa qabatay wey saynu nagu naha fooshi baa qabatay oo kale ayay waxay ohanayaan akhada min halmaahada waaya marka haddii fooshi ay hayso gabadhii iyaduna waa sidii mariid maradalmowt waa halis wey wاlxukmu fiiha haabitu lilximye imaam maalik xukunku gabadhaa wuu ugu sugan yahay in sittatun tamat laha min ashhuri haddii lix bilood u dhammaadaan lix bilo eh, haddii ay u dhammaadaanoo lix biloodba ay gaadho tabarucaadkeedu waa min aulus haddii aanay dee ka badbaadin wa duuna idni lmaalikiy zawjkii maalikiga ahaa oo aan idmin lam tabusta baahin mayso bixin mayso zawjatu xaaskiisu min maaliha xoolaheeda ka bixin mayso hayr ulu ulu wax ka badan bixin mayso waulu kaiirin halkiibuu taagan yi marka leeyihi wax ulu ka badan xoolaheeda tabarucaadkeeda waa in ninkeeda ishraafayo ka warhaynay waayo dee dumarku waxaa laga yaabaa in ay iska caadifadooto tasarufaadkan maaliga iyo waxyaalahan aanay sidii ragga ahayn buu markaa imaam maalik leeyahy xadiisna waa soo aroray laa yajuusu limraati caiyatu fii maaliha ila biidni zawjiha sunanta ybu ku jiraa laakiin jumhuurku dee axaadiis saxiix oo sugan ayaa sadaqaadkii dumarku markii nabigu uu wacdiyey waa kuwii bixinay nimanna waxa dhiigatay xadiidka la sulus iyo hayr sulus laa yajuusu caiyatu limraatin fii maaliha ila biidni zawjiha saasuu isaga ilaaqay riwaayaadka qaarkood maarata waxaa soo aroortay fii beyti zawjiha inay beytka zawjkeeda aanay ka bixin karin ilaa biidni marka eh, sanad ahaanna waa looga hadlay waxaan filaya sanadka ugu toosan waa camr bn shacayb can abi cabjadi kaasaa ugu roon axaadiista camr bnu shacaybna shaafici oo kale iyo sideeda kuma qaataan mana radiyaan mana qaataana waxay eegaan nusuusta kale iyo shawaahid eh, camal iyo markii wax caadid ay arkaan ayaa shaaficiya ay qaataan wuxuu yidhi waduuna idni maalikiyi lam tamut zawjatu bixin mayso min maaliha hayra sulusi sulus wax ka badan bixin mayso wاlcadlu bayna اlwuldi caruurtii in cadaalad loo sameeyo fi lcaطaa'i xaggii wax bixinta nudiba waa la suneey cala sawa iyadoo la simaya raggiyo dumarkii ee aan loo kala badinaynin wa cinda axmedin axmed agtiisa yejibu cadaaladaas waaba waajib laakiin ka irin sidii dhaxalkaa lakin laga dhigayo lidakeri milu xadi unhayeyn ayaa isagu lagu samayn buu leey marka alcadlu bayn awlad waa mamuur bihi laba madad ba laska khilaafsan yaho ma waajibba mise waa mustaxab iyo haddana xaggii kayfiyadiisa o ma sidii dhaxalka mise waa la simaya jumhuurku waa mustaxab bay leeyihiin ashil calaa hada hayri iyo riwaayaadkaasay deliishanayaan iyo de in qofkan uu daxooliis ajnabi u wada siin karo waana cala sawaa bay leeyihin meesha dhaxal maahe de waa wax la bixinaye si siman baa loo siinaya bay leeyihin xanaabiladu waxay leeyihiin waana waajib waana sidii dhaxalka uma canhu waxa haddana riwaayad axmed maarata ka soo aroortay ay leedahay tabtulu hibadaasi waa buraysaa in jaara haddii cadaaladii ka tago dulmi sameeyo kala badiyo waa celis oo dhaxalmo xoolahaasi noqonaya waa riwaayo laakiin muctamad ma aha muctamadkoodu waa maxay waa furaysaa uu dambaabay laakiin way furaysaa wey wa huwa qowlu jamcin yunqalu baatilayntaasi axmed kuma gaarahee jamaaco ayaa laga soo naqliya sida mujaahid iyo curwe iyo isxaaq ibdirahawi waqad ajaazuu jumhuurku way ogol yihiin hibatalmushaaci wixii la wada lahaa inaad qaybtaada bixiso oo mushaayac aad bixiso yaa diidi jiray xanafiyada unde ila alciraaqi qaala biimtinaaci isagu sidii uu rahankeeda u diidanaa iyo meelo kalo aynu soo marayba ayuu halkana diiday wa fi luzuumi hayru maalikin sharad qabda wa maalikin maali wixii ka soo haray sharada wuxuu shardiyayaa fi luzuumi hibadiisi ay u laasimto qabdan buu shardiyayaa hibadii ilaa lagaala wareego ma laasimayso waan ku siiye iyo keliya qofkii iguma wareegaysa waad ka noqon kartaa weeye aarkii waxay deliishayaan caaisha radi allahu canha abubakar markii uu markaa inii kunti eh, naxaltuki jadaada ishriina wasqan uu markii dambena way qaadan weydey markaati wuxu maanta waa maal waaris saxaabadii nabiga joogeen bay lahda kumay cidna kuma inkiri wa cindahu imaam maalik agtihiisa kafa lafdu faqad lafdiga ayaa ku filan waan ku siiyey yahay haddii isiri ninkaasi kama noqon karo saasuu isagu leeyahay fii hayri mowti waahibin aqbada xaalad buu soo reebayaado fi hayri mowti waahibin xaaladda aan ahayn in waahibkii uu dhinto waahibkaasoo maa aqbada aan wii bixinin waahibkii aan bixinin wixii oo aan iqbaad samaynin haddii uu dhinto fainahu liwaariin bihaa qadaa waarika ayuu tan xukumaya oo wuu tuhmaysanaya halka wuxuu ku tuhmaysanayaa inuu ugu talagalay inuu isaguna iskaga intifaaco warasadana uu seejiyo kol hadduu dhiibi waayo intii uu noolaa lama fulinayo buule waa tuhmadii wa cindahu imaam maalig agtiisa in yatlub ilmucطii haddii uu eh, ayb intan markaa sawaabkay ka hadlaysaa halkeeda markaa insha allahu taala kaas maqaajanahu sal allah slim ala nabiy